بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهma انفعnا ma علمتنا وعلمنا ma ينfعna وزدنا علما qال الإmام أbو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحimه الله تعالى في kitaaبه الأdب المفرد bab بr الأb لwلdه wuxuu ku saabsan yahay biru labi aabbaha oo u samafala ixsaan u sameeya liwaladihi ilmihiisa oo sida waalidkaba looga rabo biri yaa waalidkana biri laga rabaa qaala xadathana ibnu makhlad khalid ibnu makhlad baa la yihahdaa alqadwani khalid ibnu makhlad waa mufridun qaalin fi tashayuc bay dhahaan shiicnimada aada ugu dheeraatay can ciisa bn yunus ibn isxaaq asabeeci can alwasaafiyi wasmahu cubaydullah cubaydullahi ibn waliid alwasaafi daciif wey isaguna can muxaarib ibn dithaarin can ibni cumara cabdullahi ibni cumar ibn اlkhadaab alcadawi radia allahu canhuma axad lcabaadilati alarbaca qaala wuxuu yihi cabdullaahi bn cumar inamaa samaahum allahu ilaahay wuxuu dadka oogu magacaabay abraaran abraar oo qur-aanka kariimka ah kollaa hawaabka iyo natiijada birigoodaa la sheegayo ina alabraara la fii naciim mara awsaafta biriga ayaa laga sheekeeyey laysa albira an tuwalluu wujuuhakum qibala almashriqi walmagrib walaakin albira man aamana billahi walyowmi alaakhir sifaad fara badan baa la taxay oo xuquuq ullaahi iyo xuquuq ulcibaad intaba ka kooban sifaadkoodii baa kolla la sheegay marka samaahum ullahu wuxuu ku magacaabay alabraara abraar buu ku magacaabay liannahum ayagaasi samafalka iyo biriga iyo khayrkaas darteed abraar lagu magacaabay waxaa loogu magacaabay baruu waxay u baarifaleen al aabaa aabayaashood waalidkood bay u baarifaleen walabnaa caruurtoodina way u baarifaleenoo sidaasaa deen abraar u noqdeen oo lagu tilmaamay marka waa bacdi mufradaat alcumuum caamkaasi biriga ahee faraha badan awsaaftiisii iyo masaa-isha biriga aada bay u fara badan tahaye qeyb kamid ahu marka mithaal ahaan ayuu kaaga sheegay oo biru laabaa'i walabnaa'i keli a ma ahe biri waa fara badan yahay hadda haddaan soo soo ishaaray wax badan bay sheegtay oo masaakiintii iyo ay kamid yihiin ibnu sabiilkii iyo kamaa ana liwaalidika sida ilmahaa dhashay cafwan kamaa ana liwaalidika waalidkii ku dhalay sida uu caleyka korkaada xaqan xaq kuugu leeyahay kadalika liwaladika waladkaadana waxaa u sugnaaday caleyka korkaada xaqun xaq buu kugu leeyahay marka facdi kula dii xaqin xaqahu waalidkana xuquuq buu kugu leeyahay sidaas oo kale caruurtuna ayaduna xaq ba iyaguna leeyihiin de qof walba xaqiisi waa in la siiyo waalidka biri baari noqosho ixsaan loo sameeyo loo turo loo naxariisto loo dabacsanaado awaamirtooda la qaato wixii aan macsiyo iyo munkar ahayn <coughs> waxaas oo dhanba <coughs> waalidka weye biriga waladkuna hadde waxa weeyaan min dhalashadiisa laga bilaabo ilaa iyo tarbiyadiisii nafaqe iyo masruuf iyo dhaqaale iyo kawarhayn iyo naxariistaas faraha badan ayaguna waa birigii weeyaan in wanaagooda la ilaaliyo xadiidku marka waa xadiid daciifu lisnaad aho nimankaa aan sheegnay ayaa ku jira nimankaa aan sheegnay baa ku jira muxaarib binu dithaarka laftirkiisu saduuq weeye oo saduuq haddaad maqashana xadiidkiisa mutaabacu u baahda haddii loo helina waa la xoraya baaba wuxuu ku saabsan yahay man laa yarxam qofkaan naxariisanin laa yurxam looma naxariisto masaa-il fara badan baa jirta oo amhilo u noqonaysa qaacidada ah aljazaau min jinsi alcamal aljazaau min jinsi alcamal amhilo fara badan bay leedahay waxaa kamid a marka man laa yarxam laa yurxam qofka hadduuna naxariisanin loo naxariisan mahayo aljazaau min jinsi alcamal waa xagga marka salbiga marka laga fiiriyo markii aljazaau min jinsi alcamal xagga iijaabiga laga fiiriyana haddee man yarxam maxay noqon man yarxam yurxam ha irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi sama taana waxaa weya waa aljaza min jinsi alcamal hal jazau lixsaani ila lixsaanu sameen jazaha ixsaanku ixsaan weeyaan waa saas hal jaza isaan isaan macnaheed waxa weeye waa iyadana qaacidadaasi soo gelaysaa waxa weeyaan in qofka wixii uu wanaag aho uu galo wanaag uu heli wixii xumaanana xumaan unbuu filanay saas weeyaan aljaza min jinsi alcamal wey qaala xadathana maxamed ibn lcalaa abu kurayb abu kurayb alhamadani shaykhu aimata sita weeyaan oo lixda aimada lixda ahba sheekh bay u yahay maxamed binu calahan toos buu ooga qaaday bukhaari waad aragtaa kan iyo saxiixi kale kitaabkiisa saxiixa muslim iyo abu daawuud tirmidi ibn maaja afarta sunanka iyo labada saxeenka sheekh buu yahay qaala wuxuu yihi maxamed bn calaa xadahanaa mucaawiyat bnu hishaam can shaybaan shaybaan ibn cabdiraxmaan annaxwi abu mucaawiya shayban ibn cabdiraxmaan baa lahaa can firas ayuu ka wariyey ah, firas ibnu yaxya can caiyata caiyata bni sacd cadiyat alcawfi baa la yihahdaa tafsiirku aad ugu badan yahay halkaysa imada wii lasoo qadqaadanayo daciif lxadiid wey xadiidkiisa daciif wey cadiyahaas cadiya alcawfi ibnu sacd can abi saciidin alkhudriyi sacd ibni malik ibnu sinaan radia allahu canhu wa ardaah min almukhiriina fi lxadiid buu kamid yahayo wa huwa aqalu sabca toddobada toddobada mashhuurka ku ah fuqaha eh, mxuu aha mukhiriin fi ka ugu hooseeya weeye toddobadii buu laakiin soo galay isagana muxuu ka horeeyaa mi-aad min asxaabi rasuulillahi sala allahu aleyh wasalam ayuu ka horeeyaa marka abu hureyra u horeeya abi saciidna waa u dambeeyaa labadaas hadaad ka baxayso toddobadi maxaa kuu soo hadhe shan soo maha ku jiraan ayagana waa kala martaba sareeyaan oo subaxyaha ma jirto waa qof walba mansiladiisa la dejiy anzilu naasa manaasilum weye abu hureyre ibnu cumar baa ku xiga ibnu cumarna waxaa ku xiga anas anasna waxaa ku xiga um lmuminiina caaisha radi allahu canha zawjadii nabiga lamarka afaraad bay gashay cala lilaaq saxaabadii nabiga ahaa sala allahu aleyh waali wasalam rag iyo haween ba lahaa lamarka afaraad bay gashay fii xifdi alxadiid xadiidka iyo xifdintiisa iyo barashadiisa iyo baridiisa caalimad faqiihada ayay ahayd radia allahu canha w caaisha waxaa ku xiga ibnu cabaas ibnu cabaas waxaa ku xiga jaabir soo saa maaha jaabir marka maxaa ku xiga abu saciid ah, abu saciid baa ugu dambeeya todobadaas waxaa la dhahaa almukthiruuna fi riwaayati alahar fi riwaayati alaxaadiid ridwan اllahi calayhim can inabiyi buu ka wariyay abi saciid radia allahu canhu qaala nabiga alayh salaam wuxuu yihi man laa yarxam qofkaan naxariisanin laa yurxam looma naxariisto naxariistaa fiiri waa caam waxaa soo geli muslim iyo gaal kow rag iyo dumar noole oo idil baa soo gelaya waad garanaysaan xadiidkii islaantii reer banu israa'iil bakyadaheed zaaniyadaheed xumeyd markii hore xumeyd markii dambe waa kii ilaahay dembigeediiba dhaafay oo ilaahay u naxariistay oy ku khayr iyo janno gashay maxay ku janno gashay soo naxariis mahayn ay bay u naxariisatay a ah, aadamihii kale marka waxad umalayn haddii ay janno lagu geli yaanyuur haddii janno lagu geli iyo ay bini aadam waxaad umalaynaysaa macsuum ah ama muxuu ahaa eh, mukaram ah a ah, macsuumu dam ah macsuumu dam marka iyaduna ajir baa laga helaya iyo habaab badan baa laga helaa shareecadeena marka waxaad garanaysaa inay tahay shareeco insaaniyada iyo noolaha dhammaanba u turta oo u naxariisata inay tahay oo haddii la qaato waa la wada badbaadayaa nabadgelye ayay wadataa xoolihii ba xayawaankii baa nabadgeli bini aadamkii baa nabadgeli bey-adii iyo muxuu ahaa dhulkii baa nabadgeli wax kastay ka hadashay shareecadeena wax kastay ka hadashay marka hire iyo bisad iyo yaanyuur baa naar lagu galay ay loo naxariistana jana lagu galay ah, ay loo naxariistana jana lagu galay man laa yarxam qofkaan naxariisanin laa yurxam loo naxariisan mahayo waman yarxam qofkaan naxariistana yurxam ayaa ka laga qaadanaya <coughs> xadiidku <coughs> manduuq iyo mafhuum baa la dhahaa manduuq iyo iyo mafhuum baa la yihahdaa mafhuumkaa marka mafhuum lmuwaafaqa iyo mafhuum lmukhaalafa ayuu si kala baxayaa waxaa dalaalaat alfaadka la yiraahda ee nusuusta markaa lagu fahmo weye nusuusta shareeca marka laga hadlayo waxaa shardi laga maarmaana inaad lafdigan dalaaladiisa aad fahamsanta maada yadul haalada laf muxuu faa'ideynaya muxuu tusayaa ah, marka qolo walba meel bay lagu arooriyey lafdigan meel buu saaran yahay amarkii baa jira nahyigii baa jira caamkii baa jira khaaskii baa jira mutlaqii baa jira muqayidkii baa jira naasikii mansuuq baa jira dalaalaadkii alfaada ee muxuu aha xuruufulmacaanidii baa jirta xuruuftii xuruufulmacaanideed ood fahanto dalaalatul alfaadka kamidta soo ma garnat min iyo muxuu ahaa waawda iyo ba'da iyo calaa iyo fii iyo waxaasoo dhan waxa weeyaan dalaalatul alfaad bay sifaidinaysaa soo saa maha hadda mathalan wawda oo kale maxay noqotaa macaanideeda waxaa kamid a ah. waxaa kamid a ah caadifay noqotaa aha istinaafiyay noqotaa maciyay noqotaa soo ma a marka eh, soxaal ma noqoto ah, macaani badan bay leedahay macaani badan bay leedahay ah, wowdaas miciyadaa ah, waxaa miciyadii mararka qaar qaarkaad ka qaadani fi fi baa miciyadii ka qaadan oo fi baa miciyo noqon cudibad imraatun fi hira cudibad imraatun fi hira fi hira maxay macnaheeda bisababi waxaa ujeeda waa sababiyadii wey sababiyadii wey laysa maxiya sababiyadii wey bacdaa sababiyada ahan jirta ogtahay fiidi baa qaada wahaakada marka macaanidaasoo dhan dalaalaat alfaad isku dhahaan culimada usulfiqigay kaga hadlaan oo muhim u ah qofka daalibulcilmiga inuu barto cilmiga usulfiqi waa cilmi muhima oo fahamka shareecada kitaabkaiyo sunada aan aada loo fahmi karin haddaan la fahmin usulfiqi aad iyo aad buu muhim u yahay ayib xadiidkan xadiid saxiixa weeye laakiin saxiixun bima bacdahu baa la yihahdayo markii xadiidka soo socda loo fiiriyo yuu saxiix noqon asoo keligii saxiix saxiix ma noqonayo ah, mutaabacaadkan soo socda ayuu saxiix ku noqonayaa nacam qaala xadathana moxamed ibnu salaam qaala akhbarana abu mucaawiyata maxamed ibnu khaasim adariir can nacmash sulayman bni mihraan can zayd bni wahbin wa abi dhabyaan عن جرير بن عبد اللahi qاala جرير بن عبد اللahi الbjري صxaabiy جليل الxmsي radي الlahu عanه وأرضاه qaala wuxuu yihi qaala rasuul الlah rasuulka salى الlahu عليه waسلم wuxuu yihi laa yarxamu ma naxariisto laa yarxamu الlahu ilahay oo ma naxariisto man qofka laa yarxamu nnaasa dadka aan unaxariisanin ilahay oma naxariisto annaas baa la yihi makhluuqii kalena waa soo gelaya hadda waxaa ka camsan in makhluuqa la yidhaahdo kana hadii waa soo arafaadka kamid tahay arafaadka kamid tahay naaskaasna waa soo wada gelayaan qeybihi kala duwanaa dadka saxiix wey xadiidkana bukhaari baaba fi saxiixi kasoo saaray muslimna soo saaray labadaba way soo saareen laakiin sanadka ninkan ku jira abudhabyaan abudhabyaan xusein ibnu eh, jariir abudhabyaan ninkaas waxaan ujeedaa abudhabyaan eh, xusein ibnu jundab xusein oo saad ah xuseyn ibnu jundabin ayaa la yihahdaa naam qaala xadad waan cabdata buu yihi marka bukhaari waan cabdata cabdaha markaa si oga warinaya waa suuratu tacliiq baa la yihahda suuratu tacliiq a ah. inuu marka uu mudaakare kaga qaado ama inuu qof kale udhexeeyo oo qofkii uu meesha ka tuuray labada waa suuragal wey w can cabdata waxaa laga wariyey can ibni abi khaalidin can qays qays ibni xaasim weeyaane can jariir bn cabdilaahi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sala la alay slam nabig wuxuu yihi man laa yarxamu naasa qofkaa dadka unaxariisan laa yarxamhu la ilah ma naxariisto kana saxiix weeyaan marka adista saxiixada kii hore aan soo maray saxiixu limaa bacda hudaas kuwan uu ka kasbaday kuwan uu ka qaatay ka faa'idaystay wa can cabdata can hishaam can abiihi curwa bnu zubayr can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tihi ata nabiya sala allahu aleyh wasalam naasun nabiga waxaa u yimid dad min alacraabi reer baadiyaha kamida acraabtuna xoogow jafaa ayaa lagu tilmaamaya yarka kanaan faqaala lahu rajulu minhum nin kamid a hadloo yihi yaa rasuul allah atuqabiluuna sibyaan caruurta ma dhunkataan fawallaahi maa nuqabilum annaga ma dhunkane faqaala rasuulu lahi sal slam wuxuu ku yihi aw amliku ma hananayaa oo awood aan ku hanta miyaaman leeyahay in kaana allahu hadduu ilaahay yahay caza wajal naزca kii siibay min qalbika qalbigaad araxma naxariisd u ka siibay arimaa kuu ajinaya arimaa kuu xajinaya naxariista alla aduu kaa qaaday subxaana wa tacaala marka naxariista ilaahay ee aan arki doono inta ay dhan tahay qofkii aan waxbaba laga siinin waa qof khayr laawo ah oo khayrba aan lahayn waxa ugu yar ee maarata ugu dhow ee ugu dhow ee u naxariisana waa caruurtiisa iyo ilmihiisa yaryar ee koriska ama muxuu ahaa u baahan in laga farxiyo inuu qofka uu dhunkashadooda iyo shumuntooda u ka kibro iska weynaysiiyo waxay tusaysaa inu qofka naxariis haba yaraata ayna ku jirin marka xadiidkuna xadiis saxiixa weeyaan waxaana kusoo maray qublada waan soo maray qala xadathana abu nucman maxamed ibn lfadl qala xadathana xamaad ibnu zaydin ibnu dirham can caasim caasim ibnu sulayman ibnu bahdala can abi cuhman annahdi cabdiraxman bnu mal ana cumara radia allahu canhu aan soo sheegnay minka saddexdaba waa la xarakeeya mil iyo mal iyo mul intaba waa la yihahda abu cuhman annahdi wuxuu ahaa taabici weeyaan lakin mukhadrab waktigii nabiga aleyh salaatu wasalaam intuu eh, nabiga rumeeyey isagoon arkin lakin nasiib umu yeelan nabiga inuu arko sala allah aleyh waali wasalam waxaan bacd duruusteena qaar kamida ku sheegnay inuu da gaaray oo cumri dheer ilaahay siiyey oo ilaa boqol iyo soddon sano ayuu gaaray markaasaa wuxuu yihi ankartu kula shayin ila alamani ah, yani yidadiilada mooyeene wax kasta waan inkiray buu yihi yada diilo inaan wax yada oon adduunkii iyo noloshiisii iyo maxaa aan qalbiga kusii hayo inta ayaga igama duqoobin inta kalese waan ingaray buyiri marka waa waa dabeecada basharka o dhan baa sidaa ah ana cumar waa nabiga sala allah alay slm xadidkii cabdullahi bin mascuud bin saciid alqudri intuu meel calaameeyey dhihi jiray calaamada ka baxsaneed daa'irada iyo xerada uu saa nabiga u wareejiyey ka baxsaneed wuxuu ku tilmaamay inay tahay hada amaluhu bu yiri taqdiid toban sano labaatan sano soddon sano usii taallaa taqdiidkii isagana goormuu dhiban doonaa berida muu dhiban doonaa marka waxaa weeyaan waxbana ma oga insaanku waa saas ana cumara radia allahu canhu nabiga cabdillahi bin cumar cumar bn khadaab amiir lmuminiin abu xafsin istacmala rajula nin buu shaqo u dhiibay istacmala rajulan waali buu ka dhigay oo madax buu ka dhigay faqaala alcaamilu ninkii caamilka ahaa ee mas-uulka ka ahaa meel loo diray ila ninka mas-uulka ah xil loo dhiibto waa caamil caamil wey maaha sida dadka qaar u fahmeen markii mas-uulka uul fal dhiga inuu arada asaga xukumaba asagaba leeyahay suu raba utasarufi dad buu caamil u yahay oo shacab buu hogaamiyaa oo ummad baa khidmo u dhiibatay oo khaadimkoodii wey inuu sidaa ufahmaa la rabaayo wixiisana u xalaashado wixii kaleo xalaalan u qaato ummadana uu usoo jeedo leyla nahaaran u shaqeeyo ayaa la rabaa faqaala qaala alcaamilu caamilkii waxaa lagu yidhi wakaas marka caamilkii baa iiskii iyo laba dhihin mas-uulki alcaamil baa la yidhi ina lii waxaa leeyahay kada wakada min alwalad intay intaasoo caruur leeyahay ibn cumarow maa qabaltu ma dhunkanin waaxida minhu mid kamid ah. weligay ma dhunkaaan dhalay ima soo marin inaa ma dhunkaday fazacama cumaru cumar bn khadaab radia allahu canhu wuxuu sheegay oo manaa akhbara iyo qaalo weeyaane aw qaala cumar wuxuu yidhi ina allaha laa yarxamu ilahay oma naxariisto min cibaadihi ilaa abarahum ka u baarinimo badan ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala usii naxariistaa ilaa abarahum marka aruxamaa baan soo maray man laa yaram laa yurxam ilaa baron ka uba hadba loo kala baarisan yahay naxariistuna ukala badan tahay wey biqadri hada biri intuu dhan yahay xasan isnaad wey xadii sanadkiisa xasan weeyaan naam marka qofka noocaas oo kale ahee eh, ama naxariistiisa ama turidiisa ayna ayna badnayn mas-uuliyaadka xilalka marka waa looga fiican yahay <coughs> mas-uuliyaadka xilalka waa looga fican cumarna arrimahaasoo kale aada buu isha ugu hayn jiray oo inuu casilo oo shaqada ka tiro qofka aan raciyada gaar ahaan si gaara ah aan oga warhaynin aad iyo aad baa loogu yaqaanay fiqiga cumar radia allahu canhu iyo siyaasadii sharcigaheed ee uu ku dhaqmi jiray ma cadda lakin hadda inuu shaqada ka saaray ma cadda lakin hadalka uu yiri waa hadal aan cumar <coughs> u badanta inu ragga oga harinin inuu oga harin maogta baabu wuxuu ku saabsanya araxmatu naxariistu miatu juzin boqol juz wey boqol qeybood wey araxmada la sheey waa raxma makhluuqa naxariistii la abuuray wey alla uu abuuray makhluuqaheed wey raxmadu mara waa sifatu daat <clears throat> oo ilaahay sife uu leeyahay oo azaliya oo weligii inuu raxmaddaa leeyahay kama zuulin midna taas aya laa tatajaza qeyb qeyb iyo laba qeybiyo waa sifo ilahay leeyahy subxaana wa tacaala midna waa mid makhluuqahoo isaal raxmatihi subxaana wa tacala ila lmakhluuq marka laga hadlayo gaarsiinta uu makhluuqa gaarsiinayo inta ay tahay raxmadii alle kasoo fushay ee makhluuqiisa uu ugu talagalay ayaa makhluuq markaa noqonoo boqol juz baa loo qeybiyey boqol qeybood bay noqotay boqolkii qeybood hal adduunka oo ku filan yahay aakhare iyo maalinta shidada darar ay jirto yowma yaquumu naasu lirabbi alcaalamiin yaa sagaal iyo sagaashankii iyo tii lagu daray boqolkii markaasuu ilaahi subxaana watacaala ayuu aakhare iyuu ugu naxariisanay addoomaha xilli caradiisa nabiga ilaahi subxaana watacaala ay aad iyo aad u daran tahay oo caro una weligii caroonin ayuu ilaahay caroonayaa oo ka ambiyadu ay leeyihiin ina rabbi qad qadib alyowm qadaba lam yaqdib eh, eh, qablahu walaa yaqdib bacdahu dhii dhihi jireen caro uu maanta su u carooday ka hore oma caroonin kadibna uma caroon doono marka naxariistii boqolkeeda halkaasaa laiskugu keenaya qaala xadathana axakam bnu naaficin abulyamaan abulyamaan kunyadaas caan ku yahay qaala akhbarana shucayb bin abi xamza can zuhriy qaala akhbaranii saciid ibnu musayibin ana aba hurayrata radi allahu canhu qaala samictu rasuula اlahi salى اlahu alay slam aan maqlo yaquulu leh jacala allahu raxmata ilahi naxariista wuxuu ka dhigay miata juzin boqol juz buu ka dhigay naxariista alla uu abuuray faamsaka cindah agtiisa wuxuu haystay oo reebay tiscata wa tisciina sagaal iyo sagaashan naxariis wa anzala fi lardi dhulka wuxuu usoo dejiyey juz-an hal waaxidan oo keli ah fa min dalika aljuz halkaa juz ee ardada loo soo dejiyey yataraaxamu lkhalqu khalqiga iskugu naxariistaa khalqigoo idil ayaa iskugu naxariisan qof walba inta ilaahay geliyeyba iyo intu ay u dhan tahayba xataa tarfaca alfarasu faraskiibaa waxay kor u qaadaaba xaafirahaa qoobkeedii can waladiha ilmaheedii bay qoobka hor uga qaadi khashyata iyadoo ka baqayso an tusiibow qoobkaa inay ilmaheedii ay ku muddo ay asiibto taa iyadoo ka baqaysa <coughs> faraskibaa si gaara ah loo soo qaaday <coughs> leannahu waxaa weeyaan ashaddu xayawaanaati surca xayawaanka midka ugu degdeg badan wey ugu socod badan wey marka kii xayawaanka ugu orod badnaa ugu socod badnaa ee faras ahaa ilmaheeda markay timaado way u dabacsanaan lugti bay maarata ka ilaalini qoobkeeday ka dhawri orod inay ku marto derdertay ka ilaalini maxaad umale marka makhluuq intiisii kale xataa xayawaanka muftariska waa ee libaaxaad aratay ee laga cararayo oo waxaad arkaysa ilmihiisi leeleefayo ilmihiisi haysto oo dhabta kaga fadhiyaanoo ku tumanayaan bad arki waa libaax naxariis baa ilahay geliyay subxaanahu watacaala inuu ilmihiisa u naxariisto ilaa fasaad baa ardada ka dhalanaya wax isdhalayba iyo wax ismaamula midna lama heleen marka ilahay baa subxaana wa tacala naxariis u geliyey makhluuqi haddii saa layihi bani aadamki basharkana min ah baaba owlaa ah, xadiidkuna saxiix weeyaan oo fi saxiix uu ku sugan yahay iyo muslim asagona saxiixiisa labadaba ku sugan yahay baaban wuxuu ku saabsan yahay alwasaatu biljaar alwasaatu dardaaran biljaari dariska la dardaarmay in dariska laga warhayo waa xuquuqda ilaahay markii laga soo hadlo xuquuqda aadamaha makhluuqa waxaa u horeysay oo kusoo bilaabay musanifka waalidka xaqa uu leeyahay kadibna wuxuu halka ka galay dariskii iyo jiiraankii ayaguna xuquuqda waaweyn bay kamid tahay qofka jiiraankaada ama muslim ahaado ama gaal ha ahaado ama caasi ahaado ama saalix ahaado ama ha ku dhibo ama yun ku dhibin ama muxuu aha ha ku jeclaa ama yun ku jeclaanin asaga xaq buu kugu leeyahy xaqii uu kugu lahaa iyo waajibkii dhanacaada saaraa yaa lagaa rabaa inaad marka tirahdo waa sidii waxay ka dhigan tahay xadiidka soo maray oo kale laysa alwaasilu bilmukaafi marka in wuxuu wanaagga uu ku tari un adoo u abaalgudda ma waa waajib diini oo mustaqilah oo gaar u baxsan inaad dariska xuquuqdiisa aad mariso wixii dhibaataana ka ilaaliso eh, haddii wuu igooyo aad tirahdo albaabaa ka xidhato eh, goysta waxbaba aa siinin ama waxbaba u tarin ama dhibaatadaada aad ka ilaalinin isagaa idhiba daraadeed taas sax ma aha qaal xada marka xuquuqda sideeduba mid walbaba iskeed bay usocotaa iskeed bay usocotaa masale waxaa jirta masalatu eh, mxuu ahaa ciqaab qofkii wax ku yeela wa waa wax kooban wey ina iska cafisana ku fiican laakiin ma noqon karto wax caamo mar walba ah mar walba ma noqon karto waxaad maqlaysaa haweenka iyo ragga iyo xaasaska dadka isqaba inay gabadhu ka taxsi qaado ninkeeda o leeda asagaba saas u yeelay ninka saas yeeshay taasoo kale sax maaha qال xdثna ismاعيل بن abi uweysi qال xdثna mالك بن aنس بن cبd لله الأsبح yaحya بن سعيid yaحya بن سعيid الأنsاري qال qال أخبرnي abu bكر بن محمد عن cمرة cمر بنti عن cمرة بنti cبدالرحمن بن سعد بن زرارة cمر بنti cبدالرحمن بن سعد بن زرارة تاaبعية فقيهة caaisha radi allahu canha ardadeedi weeye can caaishata radi allahu canha can nabiy sala allah alay wasalam qaala nabiga alay slam bay ka warisay oo qaala nabigu wuxuu yihi maa zaala jibriilu a kama zuulin jibriil calayhi salaam yuusiinii inuu i dardaarmayo biljaari dariska in laga warhayo xataa danantu ilaa aan ka maleeyo anahu jibriil sayuwarithu dariska inuu dhexashiin doono inuu dariska dhexashiin doono oo uu sida maaragtay laiskugu dhaxlo nasabka iyo qaraabada iyo muxuuha asbaabta miiraadka kale inay jiiraankuna deris ahaan isku dhexli oo min asbaab irthi asbaabta la isku inay kamid tahay oo laga lagu dari doono umalay bu jiiraanka jiiraankas u lahay malku jibriil nabiga aleyh isalaatu wasalaam jibriilla marka xag alle ayuu ka wadaayo waa waa risaaladii buu xaggu alle ka keenayay buu soo gudbinayaa <clears throat> marka jiiraanku aad iyo aad iyo xuquuqdiis u weyn tahay aadna waa loogu tuntaa oo jiiraanku inta badan xurgufaa udhexaysaba a xurguf baa udhexaysa weliba reer magaalka usii daramad moodaa magaalkaad mooda inuusi daran yahay baadiyahana kolley wax unbaa ka jiri kara in badan oo ehlo khayr oo wanaagsanna waa jiraan marka jiiraanka waa in eh, aada iyo aad looga dadaalo weliba isku xidh iyo isku maaratay duubni iyo tacaawun iyo waxwada qabsi iyo isdifaacid jiiraankaada waa qofka u horeeya dhibaatadaada fahmi kara waa qofka u horeeya haddaad maqan tahay reerkaada difaac u noqon kara qofka hadi musiibo kugu soo dhacdo oo dab dhaco ama dhimasho dhacdo ama wuxuun kusoo weeraro qofka u horeeya waa jiiraankaada wey intaan qabiil iyo qaraabo iyo reer kale la gaarin marka aad in iskaga hagaajiyo wey qala xadathana sadqa sadaqat bn lfadl almarwazi qala akhbarana ibnu cuyayna sufyaan can camr ibn dinar an naafic an naafic ibni jubayr can abi shureyx alkhuzaaci wasmahu khuwaylid abu shureyxa khuwaylid baa la dhaha khuwaylid alkhuzaaci can الnabiyi salى اllahu alayh wasalam qaala wuxuu yihi man kana yuuminu biاllahi walyowm اlaakhir qofkii alla iyo aakhira rumaysan falyuxsin ilaa jaarihi dariskiisa ixsaan ha u sameeyo marka aimaan alimaanu biاllah walyawm alaakhir waxay keenaysaa daafic waxay keeni ixsaan in loo sameeyo jiiraanka ood ilaahay ooga cabsato ood aakhare ku xasuusato oo thawaab aakhare iyo hor aakharana aad wax ugeysato yuminu billahi walyawm alaakhir kaas dalaalay wadataa ma anay wadataa soo ma matid haa soo aakhare qof aakhare rajo ka qaba matid haa dee aakhare wax u hormarsan wey oo jiiraanka u roonow waman kaana yuuminu qofkii rumaysan bilahi alle iyo walyawmi alaakhiri falyukrim ha karaameeyo dayfu martidiisa martida ha karaameeyo karaamadana waxaa wey wejiga loo furo soo dhaweynta waxsiinta sagootinta intaba waxay noqonaysaa ikraamu dayf ikraamu dayf weeyaan nabiyullaahi ibraahim alayh salaam sunadiisi weeyaanoo waa kii ilaahay ka sheekeeyey dayf ibraahim almukramiin waa la karaameeyey aad iyo aad baa loo soo dhaweeyey intii la heli karay oo la haaban karayna waa kii loo la dhigay markii dambana ay noqdeen malaaig ay ku noqdeen oo waajibkiisi markuu gutay kadib malaaig bay ahaayeen falyukrim dayfo martiisa ha karaameeyo oo ha ka warhayo magaalada hadda way sii yaraanaysa wax dayf la yihahdo a ah, hotel waxaa la yihahdaa jira muqaaxyaha iyo hoteelada kusoo dhawo weeye booqasho iyo salaan inaad umari mooye reeraha saas hadda loo batay waxyaalaha marka waxay kamid tahay dhaqan guurka ayay kamid tahy martida imaanshahooda baraka ku jirta ajir baa ku jira thawaab baa ku jira khayr baa ku jira tacaaruf <coughs> iyo isbarasho ku jirta silat racd baa ku jirta haday qaraaba yihiin <coughs> marka ajir badan baa meesha ku maqan ajir badan baa meesha ku maqan waman kaana yuuminu qofkii rumaysan bilahi alle iyo yowma alaakhir maalinta aakhiro falyaqul khayra khayr ha ku hadlo o amase liyasmud ha iskaba aamusaba ama ha iska aamus ama khayr ha ku hadlo leanna carabkan imaa calayka wa imaa laka ama adigu xujo kugu yah oo dhibaato kuusoo jiidi ama aduu dheef iyo nafci kuusoo jiidi iskumana dhowahada nafci iyo dur eh nafcigiisana ka qaado durtiisana iska xijaabo yunku qaniinin laa yalduqanaka fa thucbaanun waa kii dhihi jiray shaacirku carabkaada ku dhegano ilaali yunan ku qaniinin waa mas weeyaane mas weeyaane hada aladii awladanii mawaarid abubakr soomaheen radia allahu canhu midka halaaga igu rida weeye kan bu dhihi jira intu carabka u qabta abubakr sidiq radia allahu canhu arda nabigan intuu carabkiisa qabtay saxaabada soo la dhihi jiray kufa calayka hada kan dadka ka ilaali ka ilaali waxaa jirta waxa la yihahda midaar midaar maxaasin alakhlaaq alaxaadiid addaa'ira calaa maxaasin alakhlaaq axaadiista ku wareegta akhlaaqda wanaagsan afar xadiid wey afar xadiid baa waxay ku wanaag ku wareegtaa akhlaaqda wanaagsan ko waxaa kamid a ah, man kana yuuminu billahi walyawm alakir falyaqul khayran intaa haddaad qaadata ka waran inta aan qaadano la badbaadaynaaba khayr ku hadal ama iska aamus saxiifadaada marka maxay noqonaysaa warqadaadii ay raqiib iyo catiid qoraayeen khayr basaa ku yaala soo saama ah, waana laga adkaan karaa lakin shaydaan baa nagu dhex jira afkaada ood ilaaliso oo carabkaada aad ilaaliso oo khayr waxaan hayn aadan ku hadlin akhlaaqda u wanaagsan mid kamid a ah xadiidkaas wuu ishaaray xadiidka labaad waxaa weeyaan waa xadiidka uu nabigeena alay salaam yihi min xusni islaami اlmari <clears throat> tarku ma laa yacni qofka wanaagiisa islaamnimo waxaa kamida wixii aan anficin inu iskagaba tagaba farahba ka qaado ah. xadiidka saddexaad muxuu yahay waa xadiidka ka hadlaaya nabiga intuu nin u yimid uu yii owsina yaa rasuul allah muxuu yihi laa taqdab ha cadhoonin cadhada dhibaatada ay leedahay ah, yaa waxaleyaad moodi ummadda isku halaagsamaysa isdilaysa qof qoslayo oo ciyaarayo wax ma diro qof caraysan oo maskaxdiisi bedelantay oo shaydaanka uu buufiyey oo indhihiisa kabadhiga ay noqdeen oo xidiidihiis o dhan ay wada kaceen ya wax dira marka laa taqduf caran carada marka hore asbaabteeda iska ilaali kadibna hadday kugu dhacda caradana iscaafaad awaliya markaaba nabigu wuu sheegay alayh salaatu wasalaam markaa kahortag haddii suuroob weydo kadmi baa la rabaa walkaadimiina algayr inaad markaaba weysiisato ood fadhiisato shaydaanka iska naarto kii dhihi jira nabig slam ninkaas caraysan hadduu dhaho acudu billah min waba ka tegi lahaa waa wax la ogaado la tajribeeyo nabigeen uu noo sheegay sala allahu aleyh ali wasalam haddaad acuudu billahi min shaytan rajim tirahdo allahubaa markaasba min almia ila alcashara hoos buu baresharka udhacayaa iyo kulaalka ku hayey iyo dhibaatada ku hayse hoos buu udegaayaa xadiidka afaraad ee u dambeeya waa xadiidkii nabiga sala allahu aleyh wasalam uu yihi laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi khalaas waa daawada xasadka iyo xiqdiga iyo cadaawada iyo ummaddan isku dhibaataysan walaalkaa inaad naftaada waxaad la jeceshaha la jeclaato inta haddaad aaminto khalaas waa bogsati ah, bogsati qof asdi haddaad maqasho ilmaa u dhashay waa farxiba ad dhasho kale ad uqaadanba si adigoo kale ayaad ufarxi xoolo waa farxi qof farxsan muku xasdaya kuma asdaayo kuma xasdaayo marka xataa yuxiba liakhiihi inoo kala jeclaado maa yuxibu linafsihi min alkhayr midaar mxuu aha axaadiث اakhlaaq maxaasin alakhlaq wa makarim alakhlaq afartaasi ku wareegtaa afartaa xadiid ba waxaa qoray alimaam الnawowi xagee ku qoray fi kitaabihi arbaciin soo maaha saasaan fila afartan bay ku jiraan jawaamic lkelim waa jawaamic lkelim xadiidka marka xadiis saxiixa weeyaan oo bukhaari muslim labada buu kusugan yahay baabun wuxuu ku saabsanya xaquljaari dariska xuquuqda uu leeyahay xuquuqda jiiraanka qaar baa saddex kugu leh waa muslim waa jiiraan muxuu ahaa waa qaraabo saddex wey muslim hadduu yahay qaraabada aan ahayn jiiraan atiin laba xaq gaal hadduu yahan hal xaq buu kugu leeyahay oo saan waxbaad u tari waxaad karsatay iyo hadiyadaadii iyo aroosyahaadii waxbaad ka siin <coughs> allahuma inay udxiyo tahay mooyane udxiyada muslimiintay khaas ku tahay waa cibaado gaara ah, cibaado waaye shaqa kumalayaga lama siinaayo maalintaa fayaasiga iyo canjeerada iyo jabaatiga waxa waa saysiin kartaa laakiin muxuu ahaa xoolaha gawraca udxiyada ah lama siinayo qaala xadathana axmed bnu xumaydin qaala xadathana maxamed bnu fudayl can moxamed bnu sacdin qaala samictu waxaan maqlay abaadabyata abaadabyata alkulaaci qaala wuxuu yihi samictu lmiqdaad ibn aswad baan maqlay almiqdaad ibn aswad radia allahu canhu yaquul isagoo le sa'ala rasuulu llahi sal l slam wuxuu weydiiyey asxaab asxaabtiisa wuxuu uweydiya can zina zinada war bal zina ka waraba oo wax foolxun hadee faaxishaa la yihahda afkeeda iyo sheegideedaa foolxun qaaluu waxay dheheen xaraam nabi alla waa xaraam xaramahu llahu ilahay baa xarimay wa rasuulkiisaa xarimay waa wax xun wasaa sabiila wa ilah leh wado xun wado la qaado dad ugu xun wey qaala nabigu wuxuu yihi lian yazniya arajulu a waxaad garanaysaan aad ka qaban dhacyooteen ee foolxumadeeda la yaabteen lian yazniya ay sii kala daranta ayadaa sii kala daran lian yazniya arajulu ninka inuu ka zinays inuu ka zinaysto bicashri bicashri niswatin toban haweena oo xaaraana inuu ku dhaco yaa aysaru caleyhi oga sahlan xagga dembiga oga yar min an yazniya inuu ka zinaysto biimraati jaarihi dariskiisa xaaskiisii inuu ka zinaysto soo mart iyadoo zina oo xaaraam ay tahay ayaa haddana waxay tahay xuduud aad u adag oo lasoo gudbay iyo xuquuq aada u badan oo la burburiyey jiraankaada oo kugu aaminay reerka iyo jiraannimadii ku aaminay oo islahaa wixii dhibaato oo reerkaasi galaya adigaa difaaco isha ku hay oo difaacaya oo la rabay inuu ilaalinta qeyb ka qaato oo asagiiba u dhacayba asagiiba u dhacay waxaa soo aroortay xadiid in ninkii naagtii nin kale naagtiisa ka fasahaadiya oo dhibaato u geysta in qiyaamaha intii lasoo istaajiya la dhihi ka qaado wax allaala waxaad rabta xasanaadkiisa ka qaado markaasuu nabiga alay sla nt saxabada fiiriy wuxuu yihi ma yaabteen ma yaabteen buu yihi maxaad umalaynaysaa wey maxaad umalaynaysaa maalintaa xasanaadka sidii loogu baahan yahay oo lagugu fasaxay oo lagu yiri hebel xasanaadka ka arurso maxaad ku reebay kulat <coughs> marka wasaalahum wuxuu weydiiyey can isariqa tuuganimada bal ka warrama qaaluu waxay dhaheen xaraamun waa xaraam xaramaha allahu ilaahay baa xarimay caza wajal wa rasuulu iyo rasuulkiisaa xarimay faqaala nabigu wuxuu yihi laan yasriqa inuu xado min casharati ahli abyaatin toban guri ama toban reer inuu u dhaco xado yaa aysaru caleyhi oga sahlan oo u fudud oo u dhaanta min an yasriqa inuu xado min beyti jaarihi dariskiisa gurigiisa inuu xado xadiidkana saxiix weeyaan albanina fi silsila ku sax yeelay naam abudabyan alximsigana iqa wey isaguna nagu yar cusub waa nin iqa baabu wuxuu ku saabsan yahay yabda-u biljaar darisku ka bilaabi xagga ixsaanka iyo samafalka iyo wanaagga jiiraankana ka bilow xadathana maxamed bin minhaal qala xadathana yaziid bn zureyc qala xadathana cumar bn muxamedi can abihi can ibni cumar cabdullahi bn cumar ibn khaaab qaal qaala rasuulu lahi sala allah alay slam nabigu wuxuu yihi maa zaala jibriilu kama zuulin yuusiinii biljaar inuu dariska dardaarmayo xataa danantu ilaan ka maleeyo anahu jibriil sayuwarihu dariskii inuu isdhexshiinayo oo uu leeyahay sida maaratay nasabka uu isku dhaxloo kale ee wiil iyo aabihii isku dhaxlaan oo kale in jiiraankuna ay isdhaxlaan baan u maleeyey siduu u adkeeyey xuquuqdooda marka xadiidkan iyo baabka munaasabadooda ka dhexaysa waxooga qumuud ah yar qarsoon tahay baabun yabda-u biljaar waana caadada bukhaariyo raximahullah inuu mararka qaar abwaabta macnaha uu xadiidka u keenay iyo baabku aynan aada iskugu u wada muuqanin oo loo baahan yahay ardayga inuu maskaxda intuu dhaqaajiyo istinbaad iyo faham daqiiqa uu la imaado mararka qaar marka wax walba oo banaanka iska yaalla ma jiro <coughs> marka haddii jiiraankii haddii lagu tilmaamay dhaxal <coughs> inay isdhaxli karaan dadka dadki isdhexlaaya haddii lagu shabahay de dadka isdhexlaaya xoolihii markuu qof ka dhinto wax u horeeya ku bilaaban waayo warahada soo maha warahadii waa ku bilaabani sidaasoo kale weeyaan jiraankuna wax allaa wixii biri xaggaada ka imaanaya jiraankaa ku bilowda wey jiraankaa ku bilowdo sida miiraadka iyo dhaxalka lagu shabahay jaarka lagu shabahay ee in isdhexlaanba looga loo maleeyey ay warithadu ay dhaxalka ayaga uleeyihiin kadib baa markaa dadka kale ee wil arxaam iyo warkaas imaanaysaa iyo dadka imaaday qeybtaasoo layihi farsuquun wax lagu tuula layihi idaa xadara alqismat ulqurba waa ka ilahay ka hadli sooma si hadii hadal fiican lagu yihahdo ayib taasuu marka yaa loo malaynaya inuu oola jeedo qaala xadathana maxamed bnu salaam qaala akhbarana sufyaan ibnu cuyaynata can daawuud ibnu shaabuur wa abi ismaaciil can mujaahidin ibnu jabrin can cabdillahi ibnu camr anahu dubixat waxaa loo gowracay cabdullahi binu camarkaasi lahu shaati neef ari neef ari loo gowracay cabdullahi binu camr binu caas oo dee erkiisi iyo munaasabaadkiisi fajacala yaqulu ligulaamihi addoonkiis baa u gowracayo o gurigiisa lagu gowracay o iska muraadsanaya oo iska fiicanta mararka qaar in neef la iska qasho oo reerka iyo carruurta iyo looyana waasiciyo oo jiiraanka wax ka gaarhaan oo asxaabta wax ka qar waa iska fiican tahay walaa-inta iyo muxuu ahaa in la iska badsado weliimada iyo muraadsiga way fiican tahay nabigeenan hadyigiisii bay kamid ahay sala allah alay wasalam adi xadis waxaa soo hartay boqol ari ablaa nabiga boqol neef oo ari ah markay neef kusoo darmadaba muxuu samayn jiray neef buu gawrici jiray neef markay dhashaba mid weyn buu gawrici rasuulka aleyh isalaatu wasalaam soo maarti meesha weliimo badan baa taala iyo tawsiic iyo samafal badan baa meesha yaalla iyo kheyr badan <coughs> dubixat lahu shaatun fajacala yaqulu ligulaamihi addoonkiisiba wuxuu ku yihi ahdayta lijaarina alyahuudi ma u hadiyeysay dariskeeni yahuudigaha waxma siiseen ahdayta lijaar yahuudi oo ku celceliyey ma siiseen dariskeena yahuudiga inuu xaqiiqsadu rabaa samictu rasuul اlahi salى اlahu alيه wasalam baan noqona yaqulu le maa zaala jibriilu yusiinii biljaar soo maart ashaa cumuum waay jaar inuu dardaarmaayo xataa danantu inaan ka malay anahu saywariu inu isdhexashiirayo oo darisku isdhexli doono xadii saxiix wey marka yaa kala qaaday aljaar unbaa la yiri ma baa ma muslim baa ma kala qaadin xuquuqdii marka waa kugu leeyahay qala xadathana mحamed بن سلام qala akhbarana cabdالوahاb الthqفي qala samictu yaحya بن سacيidi yaqulu xadathani abu bakr ana cmra bint cabdiرaحman xadathatu way u warantay anaha samicad caaisha radi allahu canha bay maqasho taqulu leh samictu rasuula اlahi salى الlaه alay slam baan maqlo yaqulu leh ma zaala jibriil yusini biljaar kama zuulin xataa dananta anahu la yuwarihu inuu isdhexshiinayo inuu dhexshiinayo oo qofkii dhintaa oo deriskiisa dhaxli saasaan umaleeyey xadiidka waxaa weeyaan fi saxiixayn buu kusugan yahay soo maray baabu wuxuu ku saabsan yahay yuhdii ilaa aqrabihim jiiraankii marka haddii ad horto inaad ixsaan u keed wixii aadan kala gu'i karin deriskaadi keed marka mudan xaggan deris baa degan xaggan deris baa degan marka yuhdii ilaa aqrabihim ka kuugu dhow baaban xagga albaabka albaabkaa la fiirin guriga dhabarkiisa la fiirin mahaye ee kuusoo soo dhowe ka albaabkiisa xagga albaabkiisa kugu soo dhow ayaad fiirinaysaa hadduu midna dhabarkiisa kugu soo dhow yahay albaabkiisana xaggaa kaa jiro midna dhabarkiisiibaa kaa fog lakin albaabkiisibaa kaaga dhow albaabka ninkaa kale albaabkiisa kaaga dhow wa hab kaa fogaadee kaa albaabkiisa dhow baa la fiirinaya oo lagu bilaabi wixii aadan qaybsami karin ama wixii aad rabto inaad qof uun siiso <clears throat> maxaa yeelay de qofka albaabkiisa kusoo dhowrayo horta waa kaa warhayaa xoggaal wey wax allah waxa gurigaada gelaya neefka geli raashinka geli waxa geli o dhan buu isa ku hayaa waa arkaya marka baahidii markaa haysay mar walbaba qalbiga wuxuu ku hayaa waxa aad haysato waa ku dhegaysan karaa waa ku arki karaa wuu kaa warhayaa saas darteed marka qofka asagaa inaad iska jeediso ayaa loo bahan yahay qala xadathana xajaaj bin minhaal qala xadathana shacb bn xajaaj qala akhbaranii abu cimraan qaala samictu dalxata ayaan maqlay dalxat ibn cubaydillahi dalxa ibn cubaydillahi saxaabigiina ma aha dalxa ibn cubaydillahi kale wa taabica ah can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tihi qultu waxaani ya rasuula rasuul allah ina lii jaarayni laba deris baan leeyahay fa ilaa ayihimaa labadaa deris midkoodee baan uhdii uhadiyeeya waxaan hayo siiyaa qaala nabigu wuxuu yihi ilaa aqrabihimaa ka kugu dhow minki xaggaada baaban xagga hadday ku yeeraan ka warwar muraad kugu yeeraan labadoodiiba ka kugu horeeya ka kugu horeeya kugu horhadlay ayaad raaci lakin hadday siisma noqoto ka albaabkiisa kugu dhow yahay xadiidku saxiix weeyaan saxiix buu kusugan yahay qala maxamed bnu bashaar mindar <clears throat> qala xadathana maxamed bnu jacfar gundar qala xadathana shacba bnu xajaaj can abi cimraan aljawni can dalxa bn cubaydillaahi rajulu waa nin saxaabigii meehe waa rajulu nin kale oo min bani tami min bani taymi bnu murata ah can caaisha ka warinaya radia allahu canha qaala caaisha waxay tihi qultu yaa rasuul allah rasuul allah ina lii jaarayn laba deris baan leh fa ilaa ayihimaa koodee baan uhdiyi wax u hadiyeeya qaala ilaa aqrabihimaa minka minki baaban ka albaabkiisa kuu dhow yahay saxiix wey xadiiska soo baabun aladnaa faladnaa min aljiiraan hadda markaa kiibaad wax u heshay waa siisay kee ku xiga ka kuusii dhow kee ku xiga ka kusi kusii xiga saasaad marka ku walaysaa aladnaa ka kuu dhow faladnaa ka kusii xiga dhawaanshaha min aljiraani deriska ayaa wax la siin xadaana xusein bn xuraydi qaal xadaana fadl bn muusa can waliid bn dinaar can xasan bisriy anahu samca suila waxaa la weydiiyey can iljaari daris baa la weydiiyey xasan bisri jaris maxaa la dhahaa yaa daris aan nahay qaala wuxuu yihi arbaciina daaran afartan daar amaamahu qofka hortiisa degan wa arbaciina afartana khalfahu gadaashiisa wa arbaciina afartana can yamiini midig bay ka jiraan wa arbaciina afartana can yasaar bixi bay ka jiraan meesha xaafad idil soo arti xaafad idil baa jiiraana marka xaafad dhan ayaa jiiraana afartan guri oo saa loo tiriy hageed gaadi ya halkan hadda ada afartan guri ka tiriso ilaa raabid way gaadi soo ma hadii la dhaafin soo ma guri guri guri guri hadii la dhaho ya marka xagga sidoo kale afartan kale agga sidoo kale afartan kale agga marka intaasoo dhan jiraan baa lagu tirin marka waxa xadiidka xasan isnaad weeyaan mawquufan maqduucun cala alxasan uu ku yahay lakin alfaad eh, jiraanka qaar waxaa soo aroortay man samica nida fahuwa jaar aadaanka ninkii maqlaya yani meel aadaanka laga maqlo hadduu kuu jiro jiiraankaadi dariskaadi weye man sallaa macaka subx fahuwa jaaruka ninka salaada subx kaa soo gaari isku meel ku tukataan xaafadda meeshu ka imaada ka imaaday salaada subax ma kula tukado jiiraankaadi weye ah, salaada subax haduu kula tukado marka iyo arbacuuna daaran taas labadaba intaba waa la sheegay intaba waa la sheegay naam qaala almusanif raximah llahu tacaala xadaثna bشhr بن mحamdi qal abarna cbd لlahi بn mbarki qal abarna ckrmaة بn cmاr qala xadaثna clqma بn majalة ibn زaydi qaala samictu aba hurayrata maqlay radi allahu canhu qaala yihi walaa yabda-u bijaarihi ku bilaabi maayo hadduu hadiye iyo cadiyihi waxsiisma u rabo bijaarihi alaksaa dariskiisa fog qabla aladnaa kii dhowaa ka hor kii dhowaa soo waxba siin dhihi maayo hebel ha loo geeyo meel fog dhihi maayo waxaa loo siiyo dariska kugu dhow horta iska xali wax sii kadib deena wixii soo hara ka ku xiga aladnaa faladnaa walakin yabda wuxuu ku bilaabi biladna ka dhow qabla alaqsa ka fog ka hor daciif isnaad sanad ahaan xadidku daciif weyaan calqama bnu majala bnu zaydkaas laa yucraf lama garanayo leeyahay dahabi lama garanayo waa majhuul macnaha baabu wuxuu ku saabsan yahay man aqlaqa albaaba qofka albaabkiisa xidha cala ljaari dariska ka xidha lama galay waay oreemaaksi u badan ganjeelaa la xidhay waa la adkaystay marka neefka guriga unbaa lagu dhex qabani halkaa unbaa lagu maamulay oo lagu jajabsani waxbaba marka jiraanki lama gaadhsiinin kaas marka waa la haystaa xadathana malik bn ismaaciil qaala xadathana cabdusalaam can laythin layth bin abi sulaym baa la dhahaayo daciif weeye a xadiidkiisa marka gelayo daciif buu noqon doonaa laakiin xadiidka duruq buu leeyahay duruq buu leeyahay kale saas darteed xasanu ligayri buu noqon lakin leydka sidiisa waa daciif can naafic an an ibni cumar cabdullahi bn cumar qaal laqad ataa calayna waxaa noo yimid oo na soo maray zamaanun xilli baana soo maray oo qaala wuxuu yihi xiinun xilli baana soo maray annaga saxaabada nabiga haddaan nahay wamaa axadun walxaal maa axadun qofna uunan ahayn axaqu mid oga xaqnimo badan bidiinaarihi diinaarkiisa wa dirhamihi iyo dirhamkiisa min akhiihi lmuslim oona oga xaqnimo badneen xilli waxaana soo martay shirig adigaan hayso walaalkaada ka xiginba ah, isku hadlayn aw ah, sidiiqukm wey cuntadiisaa iska cuni waxaa weeye alaabtiisaa iska qaadani wixii waa la takaaful ijtimaaci meesha u dambaysay baa la maraya <coughs> ah xilligaasaana soo martay maa axaduna xaqu uuna ka xaqnima badnayn bidinaarihi wa dirhami min akhihi muslim ouna xaqni badnayn marka maxaa la haystaa idan mulaqa la haystaa idan mulaqa ayaa la haystaa <clears throat> awe masaladii laa yaxilu an yaakuda axadukum maala akhiihi ila biidnihi axadkiin xoolaha walaalkii inuu qaato idan la-aan ma banaan soo mahen marka idankan waa idan mulaqa oo caam ah waa laisku ogyahay ninkan hadduu baahdo walaalkii buu utagi waxbuu ka cuni gurigeesi iska tegi iska fadhiisani wixii lahay oo la karo dhan baa loo keeni idankaasay haysteen saxaabada nabiga aleyh isalaatu wasalaam dhammaantood oo muhaajiriin iyo ansaar waa kay shab isdheheen oo ansaar ay gogasha fidiyeen oo guryihii ballaqeen oo albaabihii fureen oo waxay hayeen oo dhan ay banaanka soo dhigeen oo walaalahood muhaajiriin ay ka haqabtireen marka halkaasa hortana soo martay bu yiri waa midda koowaad waa martabadii koobaad iimaanka xoogga uu lahaa wey xoogga uu lahaa uma kadib buu leeyahay saxaabigu alaana hadda isagii oo nool saxaabigahaa xilligii dambe ee nabiga aleyh salaatu wasalaam uu dhintay ee wuxuu ka hadlay wuxuu le alaana addinaaru dinaarka dahabka iyo wadirhama midka fidadaa yaa axabu ilaa axadina midkaana uu ka jecel yahay min akhiihi muslim walaalkiis muslimka uu ka xigsan uu ka jecel yahay ah, ah. Ah. xilliga hore maxay ahayd kamuuna jecleen walaalkiibuu ka jeclaa dinaarka iyo dirhamka oo wax walba ka uhuraayey haddana dinaarkiisi buu ka jecel yahay samictu nabiya sala allahu alay wasalam baan maqlo yaquulu leh kam min jaarin badanaa deris mutacalliqin mutacalliqin bijaarihi uu ku tacalluqi oo ku dhegi bijaarihi deriskiisaa ku tacalluqi yowma alqiyaama maalinta qiyaamo kam min jaarin mutacalliquna maxaad ku goday naxwaley waa un fadhidaa kole meeshane kitaabka ku godayo kitaabkaada iska raacday kam min jaarin badanaa mutacaliq soo sifa maha maxaa laga sifeeyey jaarka oo taabicu yatbicu lmatbuuca taabica matbuuciisa sooma raac muxuu ka raacaa fii ciraabihi soo maha fii ciraabihi hadda taagannahay fii ciraabihi waat marka kam min jaarin mutaali badanaa jaarkoo mutacaliqin ku dhagaaya bijaarihi dariskiisa madbacadda marka inuu madbacaddu ku naam naxwelihi d meel kale umay gelin karaan waa la dhaha in waxbay soo qadari dhahaan oo dhahaan de godidaas ay xun ku luqluqan waa dhici kartaa meel uma waayaan kam min jaarin badana jaarkoo mutacaliqin ku dhegan bijaarihi dariskiisa yowma alqiyama maalinta qiyam saa ugu dhegan dhab yaquulu markaasu wuxuu leey yaa rabbi rabbigayow haadaa midkan aqlaqa baabow albaabkiisibuu iga xidhay duuni sokodayda famanaca macruufah macruufkiisi iyo ixsaankii iyo birigii iyo wanaaggii aan ooga ka mudnaa ayuu iga manciyo o noo diiday a saasuu leeyahy albaabki intuu xidhayba wax allaala wixii aan kulaheen oo dhan buu xidhay lamana arkaayo xasan lkayri wey inkast mar kasta oo tamadunka iyo xadaaradan maadi magaaladan iyo waxaan hadda lasii dhexgalo waxaa sii baa sii yaraanaya akhlaaqdii wanaagsaneed iyo tacaamulkii wanaagsanaa iyo wada noolaashihii iyo martidii iyo wixi o dhan baa sii yaraanaya sii yaraanaya ninba ninku marka kasii xoolo badan yahay ama ka madax badan yahay madaxnimo badan yahay yaa dad albaabkiisa soo istaagana usii yar yihiin hadda sii yaraadeen sii yaraadeen lagu lagu imaayo meel fog bay qaarkood degayaan oo ad arkiba karinba ah, arki karin ay qaarkood degan yihiin oo tagsida xataa ayna garanaynin haddii aad qaadato oo tagtana waxaa laga yaabaa in ay ay in lagugu sii daayo ayba maarata khatarba aad gasho oo meesha uu taagan yahay ama haddii kale koronto guriga oo dhan ba intii lagu wareejiyay mamnuucu ikhtiraab looma dhowaan karo a ah, mamnuuc khatar wey khatar wey lagu qoro ah, khatarisana lagu qoro marka taasa yadana dhacaysa qaarkood albaabka hadii aad garaacdo xageed garaaci gurigu wuxuu ku yaalaa meel aan dhoweyn albaabka adog ma gacmaha ku xanuuni maba heli kartid marka waxyaalahaas oo dhan waxaa weeyaan waxaan o dhan bay ka hor imaana khayr kale ka hor imaan khayr kale ka hor imaanaysa in looga warjabo gaar ahaan dadka madaxda ah markuu nabigeena ka hadlaya alayh salaam wuxuu yihi ninkii mas-uul ilaah ka dhiga oo xil ka dhiga oo xil u dhiibo oo iska xijaabo dadkii raciyadahaa baahidoodii iyo xaajadoodii iska xijaaba buu yihi ilaahay baa wuxuu iska xijaabi doonaa duuna xaajatihi wa khallatihi yowma alqiyaama xaajadiisii iyo dantuu lahaa o dhan ilaahay waa iska xijaabaya waxba u jawaabi maayo baabun laa yashbac ma dhergaayo laa yashbacu yuuna dhergin duuna jaari dariskiisa oo gaajaysan xadathana maxamed bnu kathiir qaal akhbarana sufyaan can cabdilmalik bn abi bashiir can cabdillahi bn musaawirin cabdillahi bn musaawir waa la daciifiya lakin mutaabacaad iyo shuhuud bu xadiidku leeyahay ayb shahayd qaala samictu ibna cabaas baan maqlo yuqbiru waramay ibna zubayr cabdullahi ibna zubayr oo yaqulu le samictu nabiya nabiga alayh salaam baan maqlo yaquulu leh laysa almuuminu mumin ma aha dhaba aladi midka yashmacu dhargi wajaaruhu darigiisuna jaacu gaajasan yahy in laga warhaya ka horeyso horto in laga warhayo dariskii oo is og markaasaad ogaan kartaa yaa gaajaysan yaa baahan aad garanaysaa may dhacdaa oo raashinkii dadna ayna daadiyaan dadna ay baahan yihiin waa arrin dhacdo wey saxiix ligayrihi weeyaan xadiidku biro kalu leeyahay baabun wuxuu ku saabsan yahay yukthiru maa almaraq haddii wixiiba iska yartahay seed yeeli deriskiina baahan yahay ugu yaraan maraqa biyaho biyihiisa badi intaa dhanaanka ahee biyaha ay dhanaanaadeen qofka asaga ee jiraanka wax qalabsan ama muxuua ah yaabisa u haysto wax ka sii ha ku korsaartee yukthiru maa almaraqi maraqa biyihiisu badinaya fayaqsibu wuxuu u qeybinaya fi ljiraani deriskiisi xadathana bishr bnu mxamedi qaal akhbarana cabdullah qaal akhbarana shucba can abi cimraan aljawni can cabdillahi bni saamit can abi dar ifaari qaal awsaani khaliili khaliilkii aan jeclaa maxamed ah sala allahu aleyh wasalam baa i dardaarmay bihalaatin saddex shay buu i dardaarmay asmacu asmacu inaan maqlo waa midda koowaade wa uatiicu aan ateeco dadka madaxda iyo mas-uuliyiinta iyo xilalka inaan ateeco fawdo iyo khilaaf iyo dhibaato aan la abuurin walow licabdin adoonba ha ahaado ninka mas-uulka ii ah mujadacu atraafi xubnihiisa gogaan yahay adoon maxau ahaa dhibaato iyo cadaab soo maray sanka iyo faraha la jarjaray oo lasoo tacsiiray hadda hadduu mas uuliyaddii xilkii ugu dambeyn qabsado inaan adeecnoon maqalaanana faray si markaa midnimadii iyo amnigii istiqraarkii loo ilaaliyo oo haddii markaa dadka madaxda la adeeci waayo oo dhibaato iyo khilaaf iyo buuq lagu kiciyo waxaa imaanaysa nabadgelya daraa imaan haybadii kala dambeyntii baa baabi'aysa taasaa baabi'i marka dhibkii aad ka baqaysa ead ka sheeganaysa mid kadab ka daran yaa dhalan kara usluub marka waxaa la rabaa iyo xikmad in la adeegsado ayaa loo baahan yahay usluub iyo xikmad in la adeegsado ama naseexadii ama waanadii ama wuxusheegii ama cilmigii ama baaqaqa khayr oo loo sheego waxaas oo dhan durqaasa loo mari wa idaa sanacta maraqatan maraq haddaad samaysana fa agfir badi maraqa ma aha biyaheeda uma waxaad fiirisaa hal beytin ah, ahla beytin reer min jiraanig dariskaada bal intaad u fiirsato wax la-aan inay yihiin soo ogaato soo iktishaafto fa asibhum minhu wax ka sii bimacruufin si macruufa si macquulo adigan aad isqadiraynin curfigii caadada waafaqsan ama aad isqadiraynin ayagana haddee aadan waxaan macno lahayn aad u geenaynin wax macquula gaarsii bimacrufati waa saas wasalli salaata liwaqtiha dardaarankii saddexaad wey salaada waqtigeeda ilaali oo tuko in wajadta alimaama haddaad imaamkii hesho qad sallaa tukaday dadkii dambe madaxdaha gadaal ka yimid dadka iyagoo ulaad oo madaxay dadka aimo u ahaan jira salaaddii tujinayaan marka shaqooyinkii iyo howliba inta ku daahaan bay salaada waqtigeeda dili jireen kuwaasuu nabiga kasii hadlayay aleyhi salaatu wasalaam salaada markii la gaaro adig waqtigeeda tuka gurigeeda ku tuko markaa masaajidka imo markii xilliga ay tukanayaan ayagoo laga hor tukaday haddaadan imaanin la tuko faqad axrajta waad xifdisatay salaataka salaadaadi haddaad salaada waqtigeeda tukado salaadaada xifdisatay wa ilaa haddaad intaad u tagto masaajidka lagu tukan haddana u tagto guriga ku tukatay masaajidki baad tagtay waad la tukatay fa naafila sunnay kuu noqonaysaa sunnay kuu noqon salaada dambe ayaa naafilo noqon midda horena waajibkii takliifigaha ayaa lagu kor yeelay <clears throat> saddexdaas markaas shay buu u dardaarmay nabiga abu hureyra dardaarkaana mid khaasa ma aha mid khaasa m waa caam dhammaan muslimiinta abudharbiya abudhar alkhifaari radia allahu canhu jundub bnu junaada ayaa dardaarankaa nabig u dardaarmay marka waa caam dhammaanteen mucaamnuu yahay leanna waxaa la ogyahay shareecada wixii khusuusiye gaara ah aan lagu cadaynin nas aan loo sheegin caam bay u tahay ummadda nabi maxamed sala allahu aleyh waali wasalam caam bay u tahay qaala xadathana alxumaydiyu cabdullahi bn zubayr maki qaala xadathana abu cabdisamd alcami wasmhu cabdاlcaziiz cabdاlcaziiz bn cabdisamd qaala xadathanii abu cmraan abu cmraan aljawni an cabdillahi bni saamitin can abi dhari اlgifaari radi allah canhu qaal qaala nabiyu sala la alay slam wuxuu yihi ya abaa dharin abaa dharow idaa dabakta maraqatan haddaad maraq karisato iyo xogow sugi iyo fuud iyo saas fa aktir badi maa almaraqa maraqaada biyihiisa badi watacaahad yani maraq murakas ahoo fiican oo muxuu ahaa isku hagaagsan un adig una isleekeysiinine biyaha badi si ou maaratay dadkii dad baaba laqila yaabisiyo waxay ku laqaana haysanine oo laga yaabo inuu furin ama muxuu ahaa kisir ama jab kibisa haysto oo laqila waxaan ku cunaan laanahayle <coughs> kuwaas markaa haylan watacaahad jiiraanaka deriskaada u fiirso oo ka warhayo baadh aw iqsim qaybi fi jiiraanaka buu yiri deriskaada uqaybi wax ka sii wallahu aclam bilahi towfiq wsala allah wslam ala nabiyina maxamed jumca weyaan